واشهد ان نبينا وحبيبنا وقائدنا وقره اعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد احبائي في الله احبكم في الله horta ilaahay درادي baan idinku jeclahay سبحانه جل وعلا waana darajo aad iyo aad u waana darajaadka lagu gaadho carshuraxmaan hooskiisa in la hoos harsado ilaahayna waxaan ka baryaa anigiiyo idinkaba inuu kuwaa nagu daro wejiyadeennana uu naarta ka xoreeyo qodobka ama mawduuca la qoondeeyey inaan wax ka tilmaamo waa mawduuc aragtidayda aad iyo aad muhiim u ah waxaa la yidhaahdaa dhismaha qoys wanaagsan ayaa la yidhaahdaa waxaan jeclaan lahaa oo codsina iga ah muxaadarada qaab projector aan u soo diyaariyey laakiin waa laga yargaari waayey in la wada daawado la arko hase yeeshe ee waxaan diyaar u ahay qof kasta oo jecel inaan muxaadarada aan siiyo inaan siiyo u s b qofka haysta waan siin karaa qofka emailkiisa isiiya waan siin karaa qaybta koowaad ee muxaadarada ee muqadimada ah waxaanse ka sii jeclaan lahaa qofka qarin iyo buug haysta inuu qorto waxaan u bixiyey kelimadani laba mawduuc bay ka koobnaan doontaa qaybta koowaad waa qaybta hordhaca ka ah waana soddon iyo sagaal qodob weeye waxaana la yidhaahdaa ibaro waan ku barane qaybta labaadna isbarashadaasi wixii ka dhashay oo aan u bixiyey mafaatiixu tafaahumi bayna zawjayn furayaasha laysku fahmo lamaanuhu ay isku fahmaan labadaa qaybood bay ka koobnaan doontaa haddii alla yidhahdo subxaana wa tacaala marka ciddii xoogaa jacayl dareemaysaa soo fadhiisato hmm. ciddii jacayl yar dardareemaysa ama doonaysa inay reer dhisato mustaqbalka ama xoogaa reerka ka yar hallaysan yahay oo doonaysa hadda inay toosiso ha soo fadhiisato insha allahu tacaala haddaa la yidhaahdo hordhaca wuxuu leeyahay qaybta koobaad ee baro waan ku barane qaybtan waxaan isticmaalayaa soddon iyo sagaalkaa qodob intaana gabadha guursanin waadna arki doontaan qodobbada muhiimka ay leeyihiin waxaan ku bilaabayaa waxaan jeclahay inaad ii sheegto waxaa calooshaada ku jira gabadhi baa shukaansanaysaa wiilkii gabadhi baa shukaansanaysa wiilkuna gabadhii buu shukaansanayaa waxaan jeclahay inaad ii sheegto waxa calooshaada ku jira ee runta ah waxaa kaloon aan rabi lahaa inaadan waxba iga qarinin daacadna ii noqoto waayo waa arrin la xidhiidha mustaqbalka dhow iyo midka dheerba waxaan kaa codsanayaa inaad iiga soo jawaabto su'aalahan hoos ku xusan adigoo aad iyo aad u mahadsan saasi u qoran ayadoo af soomaali su'aasha koobaad gabadh yahay su'aasha koowaad wiil yahow waxaan ku weydiinayaa kow <laughs> maxaad u maraysaa su'aasha koobaad inay noqonaysa waan ku jeclahay beerka i xanuunaya ma aha say dhallinyaro isku shukaansadaan xalay ma seexanin kaale iseexi ma aha macnu qodobka koowaad ma idiin sheegaa xiriirka aad la leedahay cibaadada allah gaar ahaan salaada waa sidee su'aal waayo inaynay taariku salaad taariku salaabad aan ilaahay ku xidhnayn reer ma dhisi kartaa ii jawaaba reer ma dhisi kartaa maya ma dhisi karto kaas waa qodobka koobaad qodobka labaad qaabka ay ku arkaan bulshadu qaabka ay kuu arkaan bulshada aad la nooshahay waa noocee fiiri bulshadu qaab bay kuu arkaan adigana qumanahagaa qoorta kugu jira ninka u fiican baa iskugu fiican baa tahay adugu waxaad leedahay nin kaa fiican maba jiro laakiin dadku qaab kale ay kuu arkaan ogow dadku siday kuu arkaan qof aamusan oo dadka ka go'an oo aan hadlaynin maxaad la aamusan tahay tolow ma doqonnimaad la aamusantahay mise caqli waxaan ahay qof bulshaawi ah oo dadka dhex gala hadhowto guriga sirtiisa seed u qarin doontaa waxaan rabaa inay gabadhu ogaato ama wiilku ogaado qofkani bulshada dhexdeeda sidee buu ku yahay jawaasiis ii shaqaysana waan leehay anugu oo waxaad ii sheegtay adugu waan ku dabamarayaa waan kuu dabamarayaa dadkaan soo weydiinayaa qofkani waxa uu yahay qodobka saddexaad maxaa balwad kuu ah oo aad xiisaysaa ii sheeg kubad baad jeceshahay ma filimaad jeceshahay gabadhay ma sheekadaad jeceshahay ya mabaqaad baad cuntaaba geed khadhaarkaa miyaad cuntaa ya maxaad jeceshaho balwad kuu ah waa in laga soo jawaabaa mawduuca i baro waan ku baran baa la yidhaahdaa xataa odayga toddobaatan jirkaa meesha fadhiya waa anfacaysaa ee islaantiisu isfahmi laayihiin midka dhallinyaradana way anfacaysaa mid kastoo dhaarsan bay anfacaysaa waxaa la yidhahdaa ibaro waan ku barane maxaa balwadkuu ah oo aad xiisaysaa waa qodobka saddexaad may la socotaan qodobka saddexaad qodobka afraad xidhiirhka aad la leedahay waalidka inteed ku qiyaasi kartaa qof waalidkii soo habaaray adin ma ku dhaqi karaa yaa gabadh habaaran oo lagu tufay iyo nin habaaran oo hahay la yidhi ma reer buu dhaqi karaa waa habaaran yah marka waa inaad ogaato qofkaad la noolaanaysa waalidkii siduu ku yahay reero badan oo burburay ma oga waxay la burbureene wiil habaaran baa meesha ku jira gabadh habaaran baa meesha ku jirta cadhadii allah samada kaga socota markaasuu leeya reerkii baan ku degi seed ogu degi hooyadaa baan ku habaartay oo aabbaha baa ku habaaray haddaba qodobka raad wuxuu leeyahay xiriirka aad la leedahay waalidkaa intee in laeg buu qodan yahay hoos jiraa intee in laeg buu qodan yahay qodobka shanaad wuxuu leeyahay markaad go'aan qaadanayso qaabkeed u qaadataa markaad go'aan qaadanayso seed u qaadataa nin labaclabaca gabadh labaclabacada oo aan go'aan qaadan karin weliba raggaya ragga nimaan go'aan qaadan karin reer ma dhiso dhallinyar ma maqlaysaan ah, nimaan go'aan qaadan karin reer ma dhiso laabudda waa inaad tahay nin go'aankiisa ku kalsoon markaa dadka la tashata kadib qodobka lixaad wuxuu leeyahay fasaxyada iyo xilliyada firaaqada maxaad u isticmaashaa wakhtiyaarkaad firaaqada tahay maxaad qabataa waa muhiim waxaan rabaa inaan ogaado talow markaan fasaxa nahay ma anaad igu mashquuli doontaa ma anigaad meel igeyn doontaa ma anaad turkiya igeyn doontaa ma anaad diyaaro isaari doontaa ma anaad ila sheekaysan doontaa ma anaad maqaaxiyaa igeyn doontaa ma anigaa suuqila soo wareegido aniga carruurtayda mise meel kale kaaga caddahay fasax baana gabadhan waa sidoo kale xilliyada aad fasaxa tahay maxaad qabataa waa qodobka lixaad ogaada qodobka toddobaad dhegaysa ma jiraan xanuunno khaasa oo aad qabto ii sheeg hadday toban meelood lagaa soo qalay oo adiga dhanba jidhkaaga karkaran yahay oo hadhowta markaad guriga igu soo gasho aad ii dimaato uu nin maad moodo maro la tolay hadhowta xaggeed aadi sooma haddii markii guriga aad soo gasho ayba soo baxdaba ninkani inuuba <laughs> sonkor midda ugu sarraysa iyo dhiikar meedka ugu sarreeyaa soo maaha ilahay hana caafiyo ya gabarh baa nin guriga loo geeyo habeenkii saa guriga loogu geli bay suuxday dhakhtarkii markii la geeyana waxa layidhi gabadhan asmay qabtayba maxaad u sheegi weyday asma inaad qabto ina habeenkii arooska waa suuxday cudurradu waa wax jiri kara dhallinyaro su'aal baada weydiinayaa run iiga jawaaba markaad gabdhaha shukansanaysaan su'aalaan ma weydiisaan beerka ay xanuunaya sooma ma taasaad ku mashquushaan su'aalahan waa su'aalo muhiima weeye si fiican u dhegaysta waana waxa uu guryahu nooga dumay ogaada ma jiraan xanuunno khaasa oo aad qabto ii soo sheeg qodobka sideedaad waad la yaabi doontaan ma khuurisaa habeenki maxaa dhacay haddayba anugu aan ahay dadka markay hurdadu ka tagto aan seexan karin mar labaad adiguna khuuradaada deriska laga maqlayo soo jeedkaa ah badan hadhowta xanuunba igu dhalan doona iisii sheeg marka inaad khuuriso oo khuuro weyn aad leedahay khuurada quruxda badan lama sheegaya xaragadaa ah, khiiq ah khuurada waxaa sheegaya maxaa la yidhahdaa deriska iyo colka iyo markay yimaadaan haddaa ninkaa laftiisa khuurada weyn colaad markay dhacdo waxaa weeye asagaa ragga lagu hordilayaa saas daraaddeed waa inaad dhahdo gabadhay ma khuurisaa laakiin khuurada ragga u badan sooma qodobka sagaalaad ee dhegaysta cuntada nooceed ugu jeceshahay adeer ninkaagan indhaha waaweyn haddaada gabadha weyddiinin cuntada aad jeceshahay sidaan horay u sheegnay wax badan ku aynay beriis baasto dalacbilaash haye dhowr jeer waan ku celinnay hadhowta maxaa dhacaya haweenku inay dhahaan sheekhow nimanka soomaaliyeed jacayl waxba kama yaqaanaan sax waa nimay ayadu toogatay waa nimaad adigu dishay gabdhaha waxaan ku dhahaa ragga waa la nafaqeeyaa fiiriya su'aal haddaadaan gabdhaha way iga fog yihiine aan hal su'aal weyddiin lahaa waan jeclaan lahaa oo aan codkooda maqli lahaa oon gabadh walba aan ku dhaho carruurta guriga joogta yaa caruur ilmahe ogu yar yaa carruurta guriga kuu joogta ilmahe ogu yar haween badan baan weyddiiyey islaam walba waxay leedahay wiilba iigu yar gabadh iigu yar aamus ninkaa kugu yar ilmaha haa waxa ugu yar waa ninka weliba waa idiin sheegayaa dhegaysta qofka ugu dambeeye la seexiye ee sariirta la geliye ee go'a la huwiye ee caanaha la siiyo ma ilmaha mise waa ninka runta ii sheega soo ninka maaha fiiriya haddaba dadka guriga ku nool ilmaha ugu yar ilmaha reerka ugu yar ma la dayacaa mise waa la dhaqaaleeyaa dhaqaalaysa dumarkaw raggiinna dhaqaalaysa oo macsarada iyo cambuulada ku gura iyo kalluunka haa waxaa kale oon jeclahay inay gabdhuhu fahmaan iyo raggaba in masaajka la barto masaajka ma taqaanaan ninka markuu shaqada ka soo noqdo odayga intaad sariirta aad go' khaasa saarto seexi asaga dhanba kadibna min madax ilaa luga masaajka u samee oo haddaadan ninkaaga u masaajaynin ma islaan gaalaaba usoo soo masaajayn marka aduu kugu soo daalaye ninkuna waa inuu masaajka barto xaaskiisu masaajayn isu masaajeeya marka cambuuladu waa muhiim oo digirtu waa muhiim oo macsanadu iyo olyaliibadu waa muhiim oo kalluunku waa muhiim oo qudaartu waa muhiim marka ragga hala dhaqaalaysto haddii kale hadhowta waxaa la dhihi ragga soomaaliyeed jacayl ma yaqaanaan nin aad dishay jacayl muxuu ka garan allihi alla cuntada nooceed oogu jeceshahay haddaba ninkaagu isi sheeg gabadhuna ha weyddiiyo qodobka tobnaad maxaa kaa xanaajiya si aan kaaga ilaaliyo allahu akbar qodobka waan ku celinayaa leesh li'anna waa qodob muhiima war haddaan xanaaqo haddii aad xanaaqdo war qorta dee darsiga sheekhaas cimaamadda cad khayr allah siiyo qor qor waa muhiime jazaaka allah khayran hore baan u idhi ninka jacayl dareemaya ha yimaado saasaas maaha gabdhahana waa saasoo eegana Eh, waxaan doonayaa marka inaan dhaho cuntada ee eh, maxaad kaa xanaajiya si aan kaaga ilaaliyo hadda iisii sheeg waxaad doodaa aniga waxaasaan ka xanaaqaa oo waxaasaan ka liis dheer u soo qor gabadha liis u soo qor aniga waxaasaan ka xanaaqaa iga ilaali gabadhana ha dhahdo nima wiil yahow anigana waxaasaan ka xanaaqaa ilaahay baa idinku dheeriye caawa haddaad tagto maxaa la saydaliyada ama farmarsiga markaad tagto farmashiyaha oo aad daawo ka soo gadato soo warqad lama socoto warqaddaasaad u isticmaali lahayd soo saas maaha ma idinla tahay ya wax walba waxaa loo sameeyey nidaam masaajidada nidaam lagu kala socday leeyihiin reer dhan oo dhismaya wuxuu ku kala socdo ma lahan ma saasaan qiyaasaynaa laa reerku wuxuu ku kala socduu leeyahy horta seenku u aqaana haddaad xanaaqdo waxaad ka xanaaqdo seen garanaya horta anugu waa su'aal da'weyne yaa ii sheegi kara waxaad ka xanaaqdo ii sheeg waxaad ka xanaaqdo adigana soo gudbo waxaad ka xanaaqdo waa qodobka tobnaad weeye waa muhiim meel ku qorto qodobka tobnaad qodobka tobnaad haddii aad xanaaqdo maxaa daawo kugu ah oon kugu dejiya waad xanaaqdo soo gabadhi baa waxay tidhi haddaan xanaaqo sariirtaan galaayo waan isduuduubaa waan seexdaa laylama hadlo sax daa ha isduuduubtee halla hadlina daa waxay tidhi haddaan xanaaqo naqaskaan iska sii daayaa waan qayliyaa adna waynad aamustaa marka markay islaantu xanaaqdo aamus dariishadaha soo xidh tiifiiga dami carruurtiiyo adiga beerbeer u seexda isdhegaysta islaantu ha qaylido mar xaggaa kuu dhaafto mar xaggaa kuu dhaafto afka abuura ka kiciso ayadaa marka dambe iska kaca ku dhihi leesh li'anna marka hore isku ogadeen soomaa waxay ku degta waa inta laakiin haddaad maxaad la qaylaysaa ifur hal baan kugu furay ii dhammaystir saddexdaan kugu furay maxaad sugaysaan marka maba la isyaqaanee ninkii baa wuxuu yidhi haddaan xanaaqo waan baxaayo raggaan la soo sheekaystaayo masaajidada iyo maqaaxiyaan tagaayo hadhowta anigoo ubax ku wadaan ku imaanaya iyo shukulaato daa ninka iridda ha u istaagin ha soo carabaabi'ee daa warka ayaa samayn karaa warka ayaa samayn karaa waa ciddan waxaan fahamsan weeye laakiin ma garataen hadda reerahni waxay nooga dumayaan waa dadaan weli isbaranin weeye ayib qodobka qodobkoo labaatanaad labiyo labaatanaad ma tahay qof jecel nadaafada jirka dharka guriga iyo iyo gogoshaba haddaan nadaafada aan laisku waafaqin haddee guri yaabla ayaa lagu noolaanayaa qodobka saddex tobnaad kuweed ugu jeceshahay in la xidhiidhiyo ehelka iyo saaxiibbada yaad jeceshahay gurigaaga inay imaadaan saaxiibba ahaan marka laga hadlayo gabadha u sii sheeg saaxiibo badan baa guryo dumiyey guryo waxaan garanaynaa ay saaxiibbo dumiyeen le'anna lagama wada hadlin gabadhii saaxiibbayn la socotaa uusan ninku jeclayn ninku wuxuu la socdaa saaxiibba ayna gabadhu jeclayn war ninkaa ma jecli qaarba baa wax la sheega ma aha barnaamij ila tali la yidhahdoon isticmaalo ayaa waxaa in badan lay weyddiiyaa saaxiibtay ayaa ninkaydii iga shukaansatay haye saaxiibkay fiiri fiiri saaxiibka ninkayga saaxiibkii ayaa guriga iigu imaadoo wuu ii hunguriyeeyaa subxaan allah soo waxaa marka hore in la marya war guriga yaa saaxiibkaoo soo gelaya waa kuma waa qodob asagana aad iyo aad muhiima ah weyan qodobka afariyo tobnaad qaabkeed u jeceshahay qaabkeed jeclaan lahayd inuu arooskeennu u dhaco aroos aan laga wada hadlin waan ku jeclahay waan kaa helay arooskii baa la gaadhi mar alla markii arooska la gaadho waxay leeda adeer arooskay waxaan rabaa hotel mate hotel in lagu qato maay maxaa la dhahaa maxay five star ani waxaan rabaa adeerkay oo kanada deggan iyo ayayda oo ingiriiska degan iyo maxaa laydhaha abtigay oo halkaa degan inay ka soo qayb galaan haye kooxdii muusigada iyo islaantii buraanburaysay iyo maalinta dhallinyarada iyo maalinta haweenka iyo maalinta siisagootinta haye meeqo kharash baa ku baxday ii sheega qodobkan waxaan kaga niqaashi doonaa galabta lixda galabnimo marka la gaadho barnaamij dhallinyarada loogu talagalay bas ah oo magiciisa la yidhaahdo dhallinyarada guurka maxaa ka hor taagan hadday isguursadeenna durbo maxay isu furaan ayaan kaga niqaashi doonnaa haddii la yidhaahdo oon jeclay inaad si fiican aad nogala qayb qaadataan haye arooskeennu qaabkee u dhacayaa anigoon ku guursannin waa inaan ka heshiinna haddaan ku arko inaad micyo dhaadheer leedahay waxaan ku leedahay abbaayo duurka gal mid yaroo aan isfahmayna ba imaanayse sax sooma ayib qodobka kale wuxuu leeyahay meherkaagu waa meeqa aye waxaa jira meher la yidhaahdo ii maqashii ma maqasheen ha ii maqashii ha la yidhaahdo magaaladan oslo la yidhaahdo gabadhi ugu meherka qaalisanayd weeye allahu akbar iigu dhawaaq kolba ima siin doonee laakiin kaamirada ha ii gasho Ah, facebooka ha lagu faafiyo in hablaayo intaa lagu mehriyey shaytaanku sida ugu ciyaaray fiiri galabtan kaga hadli doona haddii aan la yidhahdo qodobka lixiyo tobnaad yaad la socotaa oo saaxiibba la tahay aniga saaxiibbadaadaan rabaa inaan hadhowta kugu qiyaaso dadka aad saaxiibbada la tahay qodobka toddobiyo tobnaad waan ku jeclahay maxaa laga wadaa <laughs> wallahi cajaa'ib way qodobkan in badan baan maqlaa waan ku jeclahay waan kaa helay beerkay xanuunaya dhiiggaan kuu shubayaa maxaa laga wadaahe aye haddaan weyddiiyo ninkaas odayga ah ninkaasaan sheegayaa ninka haddaan su-aasha weydiiyo mise ninkaasaan weyddiiyaa maya kaasaan weyddiinayaa xaaskaaga markaad leedahay waan ku jeclay maxaa ka wadaa gabadha inteeda guursanin aad leedahay waan ku jeclahay maxaa laga wadaa horta ha waa in war waanku jeclay waa in meel la saaraa howhaa wey waanku jeclahay waa in meel la saaraa idan su'aalahan oo dhan fiiriya waxay u baahan jawaab mar dhowna waxaa arki doontaan annagoo intaan weeb u samaynay oon su'aalahan jawaabo ku soo qornay qofku intuu jawaabahan galo su'aalahan uu qoro kadibna warqad kuu soo baxaysaoo ku dhahaysa adeer weli maa guursan kartidee dib ogu noqo korsaa lagu siinayaa koorsaa lagu siinayaa gabadha ordayseele nin baan guursanayaa adeer horta bal shuruuddan soo buuxi nin kale horta waan guursanayow horta bal shuruuddan soo buuxi okay yaad la socotaa waan ku jeclay maxaa laga wadaa qodobka siddeed iyo tobnaad haddii uu yimaado khilaaf sideed u xallin doontaa qaabkee goobtee xilligee waa muhiim jiddan wey malaa'ig isma guursanin waxay isguursadeen waa bashar caadi ah haddaba haddaan isguursanno khilaaf imaado waxaan rabaa inaan ogaado khilaafka si u xallin doonto goobtaad u dooran doonto qolka jiifka qolka jiifka waxa laguma xalliyo qolka jiifka hoole waaweyn oo kale u yaalla dadka qaar baa waxay ku xisaabtamaan qolka jiifka haddaayi hadalka maxaad ii lahayd markaasaa hurdadii ninkii ka tegaysaa oo gabadhii ka tegaysaa markaasuu agga isu gedinayaa xagga isu gedinaya war qolka jiifka nidaam baa lagu talagalay dhalinyaro xaggee wax lagu xalliyaa fadhiga lagu xalliyaa goobtee lagu xalliyaa xilligee la xalliyaa ma markaan xanaaqsanahay ma markaan shaqada ka soo galo ma markaan daallanahay ma markuu madaxii xanuunayo ma markay ma markay goormaa la xalliyaa saacaddee la xalliyaa meeshee lagu xalliyaa warkaa su'aaliyiinta alowey adeer ninkaa qoslayow shaqada arriday ku taallaa kajiiso qodobka qodobka sagaaliyo tobnaad qaabkeed u fahamsan tahay barbaarinta ubadka adeer carruur hadduu allana siiyo qaabkeed u fahamsan tahay meeqa kitaabbaa soo akhriday meeqa dawraad soo qaadatay meeqa muxaadaraad soo dhegaysatay horta ilmaan dhalayaa ma ahane horta ilmo in la barbaariyo maxaad u fahamsan tahay qodobka labaatanaad dhaqaalaha reerka sideed u qorshayn doontaa mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka dheerba adeer reerkani waa dawlad reerkan dawladda ah dhaqaalihiisu xagee ka soo gelayaa habeen dhoweed waxaa lay weyddiinayey sheekhow waa nine xaas baan ku qaba ameerika midna soomaaliyaan ku qabaa tii ameerika joogtay waxay leedahay waxba ha shaqaynina guriga noo joog <laughs> adeer haddaadan shaqaynin maxaad qabanaysaa ma islaanta eh, war annagaa wax aragnay hadda ka hor soomaalia xoolaha dumarka dhurwaabaa ka eesheegta soomad maqal soomada maqal xoolaha dumarka dhurwaabaa ka calaacalay dhurwaabaa neef adhi a qaaday islaantu markay arto dhurwaaballa waa kii neefkaygii cunay dhurwaabaa wuxuu yidhi wallaah haddaan xoolaha dumarka xoolaha ka aqoon lahaa maba cuneen adigana markaasaa doonaysaa inaad maxaa la yidhahdaa aad haweenka waxooda cunto war haweenka waxooda ha loo daayo oo ha la shaqaysto waa muhiim qodobkaa marka qaabkee qodobka labaatanaad dhaqaalaha reerka sideed u qorshayn doontaa aan isku waafaqno qodobka koob iyo mustaqbalka fog xaggee jeclaan lahayd inaad ku noolaato adiga iyo xaaskaagaba maxaa mustaqbal noo ah waa qodobka labaatanaad weeye qodobka labaiyo labaatanaad qalbiga halkan iisoo jeesta marka qalbiga iisoo jeesta wax yar iisoo jeesta qalbiga xaaskaagu dhash ninkaagu hadduu isxidho qalbiga ninkaagu ama gabarh yahay ama nin yahow qalbiga xaaskaaga hadduu isxidho maxaa lagu furaa meeqa furaad haysataa <laughs> yaa meeqa furaa qalbi isxidhay in lagu furo meeqaad u haysataa adeeradaa su'aasha lagaa rabaa aye qalbiga waa isxidhay furaan u baahannay marka haddaadan furan aqoonin qalbiga adeer iska logeehde iska logee qalbi isxidhay wixii lagu furi lahaa waa in la helo weeyaan qodobka labaatan iyo saddexaad maxaa kobciya kan waa ajaa'ib dhegaysta dhegaysta kan indhahaas ku qabtaan mar caadi ma aha kani khatar weeye wuxuu yidhi maxaa kobciya jacaylka kana dhiga beer qurux badan iyo biyaha badda oo kale ya salaam haye waxaa suuraysataa beer qurux badan iyo biyaha badda jacayl ahoo adiga xaggaa ka soo burqanaya haye weli suuqa lagu gado ma tagtay biyaha jacaylka lagu waraabiyo weliba soo iibsi jacaylka maxaa lagu waraabiyaa ah, dhulka maxaa waraabiya biyo soo ayaa jacaylka maxaa waraabiya adu ma weydiisa jacaylka in la waraabiyo malab ah ya jacaylka maxaa waraabiya waa inaad biyaha noocaasa ah raadisaa eh, qodobka afar iyo labaatanaad aniga iyo adiga maxaan isku maxaan isku raacsannahay oo naga dhexeeya horta su'aal aniga adi maxaa naga dhexeeya ayuutaan wada gelaynaa soo moogid shaloonkaan wada gelaynaa sooma maxaa naga dhexeeya wax walba soo nagama dhaxayn karo haddee waad yaabaysaan wax naga dhexeeya haddaa idiin sheego xataa candhuuftaa naga dhexaysa allah nabigu intuu biyo cabbo oo saa u wareejiyo ay caaisho saa u wareejiso ayaa meeshuu nabigu ka kabaday ka kaban jirta allah keligaa waad dhali weyday anna keligay waan dhali waaytay shahwadaa naga dhaxaysaa dee ma waxaa naga dhexaynin baa jira adig keligaa ma dhali kartaa anu keliga ma dhali karaa saan shahwada iskugu darsannay wax walbaa nooga dhexayn idan qodobka afar iyo aniga iyo adiga maxaa isku darsanaa oo naga dhexeeya qodobka han iyo qodobka han iyo reerka maamulkiisa yaa xaq u leh kan dhagaha u fura ah, reerka maamulkiisa ayaa xaq u leh reerka ayaa madaxweyne ka ah warheedhaha heedhaha gaadhiga wadaya tareenka yaa wadaya diyaaradda yaa wadaya ma gabadhaa wada mise ninkaa wada mise waa wada wadnaa bal shaydaanka iska aroorta soo saas maaha idan waa su'aal qaangaadha weeye su'aashaan waa qaangaadh la socda shan iyo toban sannay dhaaftay reerka maamulkiisa yaa xaq u leh ii soo sheeg mareedhe gabadha intaana shukaansanayaba haddaanan arrintaanana ka wada hadlin haddee hadhowta maxaa dhacaya ya waad isiin doonaa waxaasona waa ka niqaashi doontaan insha allah qodobka lix iyo labaatanaad wadatashiga lamaanaha maxaa laga wadaa aan wada tahanno maxaa laga wadaa aan wada tahanno ayib aan wada tashanno maxaa laga wadaa yaa ka jawaabi kara aan wada tashanna maxaa laga wadaa waa in la yaqaano sidii loo wada tashan lahaa reerahanna dhibaatada ugu weyn waa maxay fannu idaarati alkhilaaf baana garanayn khilaaf hadduu dhaco see loo maamulaa khilaaf hadduu dhaco see loo maareeyaa soomaali o dhan baa garan la sooma soomaali o dhan baaba hadda garan la khilaaf baa dhacay soomaa war seen u maaraynaa xataa waa la garan la'yahay qodobka aad qodobka aad haddii ay musiibo dhacdo qaabkeed oola dhaqmi lahayd abaar baa dhacday alaad baa dhacday xanuun baa dhacay imtixaan baa dhacay sideed u maarayn lahayd qodobka aad <laughs> qodobka waa muhiima albaabka markaan ka soo galo seedii qaabili lahayd haye wejigee hadalkee ficilkee ayaad ii lahayd ninka guriga soo galayna wejigiisi waa noocee markuu guriga soo gelayo oo qodob muhiima wey qodobka sagaaliylabaatanaad marti iyo mudane sideed u maamuli doontaa marti waa dadka caadiga ah, mudanahuna waa dadka qaraabada siiya maalan sideed u maamuli doontaan marti iyo mudane qodobka soddonaad ballanta kowdhe cadaaladda xuquuqda runta iyo dareenka mas'uuliyadeed maxaad u taqaanaa waxaan rabaa inaan ogaado ballan maxaad u taqaan cadaalad maxaad u taqaan xuquuq maxaad u taqaan run maxaad u taqaan mas'uuliyad maxaad u taqaan labada qof ayagoon isguursanin waa inay masaa'ilka imtixaan ay ku galaan si ay go'aan oga gaadhaan ama ninku go'aan oga gaari karo gabadhan matii kugu habboonaydbaa wiilkani makii kugu habboonaabaa dhallinyaro mila socotaan si fiican su'aalahan waa muhiim waan sheegay qofka raba haddaan siinayaa laakiin ka soo shaqee Ah, inaad ka soo shaqaysaa lagaa doonayaa qodobka soddono iyo koobaad ma tahay qofkii ah, ma tahay qofkii qof qof wixii loo geysto aan iloobin cuqdadlow miyaa tahay waad arteen hadda reer soddon sano isqabay baad arrintooda gelaysaa fiiriya reer soddon sano isqabay ayaad arrintooda gelaysaa markaasay leedahay shabadaan waagaan degganayn ah, goormay ahayd waayo waayo wax laga soo tegey ayay ku leedahay waxa ninkiina wuxuu leeyahay hadalkaad waagaa i tidhi dikru ljafaa bada safaa jafaa waa sidaas weeye qodobka soddon iyo labaad sirta guriga noocaduu taqaanaa sirta guriga noocaduu taqaanaa sirta guriga ma la faham culamaalaahi inteed u taqaanaa laakiin innaga sirta guriga waxaan u naqaanaa maalan hadal la bixiyo soo maya intaa keliya maaha haddaan arko ninkii oo meelaha la iskugu imaado ku daahaya oo jecel inuusan gurigiisa aadin ah, ninkaa sir buu bixiyey sirtuu bixiyey waa maxay guriga kuma faraxsane islaantu inuu ka seexatuu rabaa ah, islaantu markay seexato inuu guriga soo galuu rabaa soo saas ma sirta siyaalo badan baa loo bixiyaa sirta guriga noocadu taqaan qodobka soddon iyo saddexaad ma ii sharxi kartaa tiirarka uu ku taagan yahay reerka wanaagsan reer wanaagsan baa jira meeqa tiir buu ku taagan yahay ii soo sheeg bal islaamku meeqa tiir buu lehay soo shan ma soo islaamku shan tiir kuma taagno su'aal guri wanaagsan meeqa tiir buu u baahan yahay haddaanan ila aqoonin inta tiiree gurigu ku taagan yahay seen u dhisanaynaa guri baad rabtaa inaad dhisato intaasoo tiir ka maqan yihiin oo dumaya marka calatuul dhulka ku dhacayaan qodobka soddon iyo afraad haddaan kula qodobka soddon iyo afraad dee haddii eh, ma iska qodobka mise isku dara asna ma raacyaa okay qodobka soddon iyo afraad haddaan kula guursado anoo ku jecel maxaa samayn lahayd hadda anoo ku jecel macnay leedahay ogow haweenku waxay u fahmaan hebel waa guursadoo waa indhacay may taa kuma hadlayo anoo ku jecel haddaan kula guursado maxaa samayn lahayd adoon guursanin kala soo hadal waa muhiim annagoo isguursanin baan arrintaa meel isla dhigaynaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala qodobka soddon iyo shanaad raalli ma ka tahay inay xaaskaagu shaqaysato ama waxbarashada sii wadato inay aday ku anfacaysaa soo ma su'aaluhu aad bay u fara badan yihiin ilaa waxaan ku khatimayaa haddaan qodobka soddon iyo lixaad haddaan kaa dalbado inaad u soo guurto magaalada ama waddanka aan degganahay maxaad dhihi lahayd ani waddankaan degana qodobka soddon iyo toddobaad waa idiin sheegaye waa qodobka ugu dambeeye mid ka horreeya soddon iyo toddoban haddaan yidhi soo waa soddon iyo siddeed ayib qodobka toddobiyo tobnaad waxbarashada dhanka diinta iyo maadiga halkeed kala maraysaan maxaa taqaanaa wey xagga cilmigaaga qodobka soddon iyo siddeedaad ma jeceshahay wax akhriska hadduuse qofka waxba akhriyin sidee wax loo horumarin karaa qodobka soddon iyo sagaalaad maxaa u dhexeeya qabiil iyo qabaliyad keesa ku dhaqantaa ah. allah yacni hadduuse ninku labadaa kala garanaynin oo nin uun qabiil ka buuxo gabadhii uu gacanta u galo ama gabadh reerkoodaba haddii la soo qaado <laughs> ayada dhanba reerka waa isdilayaan gebagabadii gunaanadka iyo iyo gebagabadii fiiro gaar ah ugu dambayntii waxaan ilaahay kaaga baryayaa qof walba kakaluu ku leh inuu kuu fudeeyo su'aalahan jawaabtooda waxaana diyaar kuula ah in sha allah inaan kaaga jawaabo wixi aad isoo weyddiiso wada shaqayn wacan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu